بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد waxaynu culima ka bilaabaynaa bogga boqol iyo afar waa masaa'ilka anta inta la xadfo welibana xadafkeegu uu jawaaska noqonaye wujuubka uuna ahayn mas'alada labaad baynu ka bilaabaynaa athaaniyatu mas'alada labaad athaaniyatu mas'alada labaad an taqaca waa inay dhacdo bacda laamiljari laamka laamuljarka ah waa inay daba dhacdo antu haddii ay laamuljar daba dhacdo mas'aladeennan ayay noqonaysaa mustatir jawaaska aynu ka dhignay hadday noqoto dhacdo weeyaan bacda laamiljar ljar sawaa'un waxa isku mida kaanat inay tahay litacliili tacliil mid u sugan tacliil inay u sugan tahay ka qowlihi tacaalaa alle qowlkiisoo kaleba weeye waanzalnaa ilayka adikra litubayina linnaas wa anzalnaa waannu soo dejinnay ilayka adiga ayaannu kuu soo dejinnay addikra qur'aanka iyo waanada ayaannu soo dejinnay litubayina si aad ugu bayaamiso linnaasi dadka si aad ugu bayaamiso ood ugu sharaxdo haddaba litubayino laamkaasi waa laamkii laamuljarka ahaa macnihiisuna waa atacliil an ayaa daba dhacday laamka litubeyina antu waxay u dhaxaysaa laamka iyo tubayinada dhexdooda waana la xadfay xadafkaasina waa jawaaska kii la odhan jiray ee wujuub maaha litubayina linnaas wa qowlihi tacaalaa alle qowlkiisaoo kaleba weeye innaa annaga ayaa fataxnaa furnay laka adiga ayaannu maxamedow kuu furnay fatxan furitaan mubiinan iska cad liyakfira laka si uu kuugu dhaafo allaahu ilaahay si uu kuugu dhaafo adiga uu kaaga dhaafo dembi laamka haddaba laamu tacliilkeehi waa liyakfiro laamka ku jira laamkaa iyo yakfiro ficilka mudaaric dhexdooda waxaa halkaa laga xadfay an wa idmaarkaa iyo xadafkaasina waa jawaasa wujuub maaha ow lilcaaqibati iyo inay caaqibo laamku uu faa'iidaynayo litacliil hadduu yahay waa kuwaa hore lilcaaqiba hadduu yahayna waa siduu shaygu ku dambaynayo ee cidhibtiisa dambe ay noqonayso ka qowlihi tacaalaa alle qowlkiisaoo kaleba weeye faltaqadahu muuse waxa qaaday aalu fircawna fircoon aalkiisii ayaa qaaday talow maxay u qaadeen muuse markii reer fircoon ay qaadayeen hadafka iyo ujeeddada ay ka lahaayeen muxuu ahaa waa si ay ilmo uga dhigtaan maxay cidhibtiisa dambana noqotay ma ilmuu u noqday mise wuxuu noqday kii boqortooyadooda dumiyey kii boqortooyadooda dumiyey buu noqday haddaba caaqibadii buu ilaahay magacaabay uu ficil ka dhigay faltaqadahu muuse waxaa qaaday aalu fircawna fircoon aalkiisii ayaa qaaday liyakuuna ayay u qaadeen si uu u noqdo lahum iyaga uu ugu noqdo caduwan cadowgoogii waxasanan iyo murgiyahoogii si uu mid cadow u ah oo u murgiyo uu u noqdo ayay u qaadeenay u barbaariyeen buu ilaahay leeyahay liyakuuna lahum caduwan waxasanaa haddaba liyakuuno markaynu culima qaadanno laamka liyakuuno ku jira laamul caaqiba baa loo yaqaanaa ilay waxay u qaateen liyakuuna lahum ibnan liyakuuna lahum ibnan inay wiil ka dhigtaan bay u qaateen rabbina wuxuu inoo magacaabay liyakuuna lahum caduwan waxasanan laamulcaaqibaa la yidhaahdaayo shay markaad si adigu u qaadato isna uu si kale kugu noqdo sidaa uu kugu noqday baa caaqibada laga dhigaayo oo kolkaa inta ficil laga dhigo laamka layskaga darsadaa carabtu waxay odhan jireen nabnii lilkharaab wanalidu lilmowt nabnii waanu dhisnaa guryaha lilkharaabi si ay u kharaabaan guriga markaad dhisayso ma si uu kharaaba u dhisataa mise inaad gashaad u dhisataa inaad gasho laakiin cidhibtiisu maxay noqotaa kharaabid bay noqotaa wanalidu lilmowt bay dhah waanu dhallaa si ay mawdka u dhadhamiyaan ubadka waa inaanu dhallo si ay mowtka u dhadhamiyaan bay yidhahdeen ay geerida qadhaadhkeega u arkaan haddaba ubadka ma waxaa loo dhalaa inay geeri dhadhamiyaan mise waxaa loo dhalaa inay ubadku u noqdaan ay noolaadaan ay koraanay dad wax a noqdaan laamulcaaqiba wataa faltaqadahu waxaa qaaday waa muuse damiirku muusuu ku dhacayaa aalu fircawna fircoon aalkiisii ayaa qaaday liyakuuna ayay u qaadeen si uu ugu noqdo lahum iyaga caduwa mid cadow u ah waxasanan iyo mid ka murgiya walaamu laamtu hunaa halkeennin laysa maaha aha litacliili tacliil mid faa'iidaynaysa li'annahum iyagu lam yaltaqiduuhu mayna qaadin lidaalika kaa umayna qaadin liyakuuna lahum caduwan umayna qaadin wainama iltaqaduuhu waxay u qaadeen liyakuuna lahum si uu ugu ahaado qurata caynin indhaqabowsi fa kaanat waxay noqotay caaqibatuhu cidhibtiisu ansaara lahum inuu u noqdo caduwan mid cadow iyo waxasanan murgiye mid u ah ow zaa'idatan hadday doonto laamtu zaa'idaba ha noqoto ka qowlihi tacaalaa alle qowlkiisoo kale weeye innamaa yuriidu allaahu alle wuxuu doonayaa liyudhiba inuu tegsiiyo cankum xaggiinna arrijsa qurunka inuu ka tegsiiyo ahlalbeyti yaa ahlalbeyti ahlu beydow haddaba innamaa yuriidu allaah liyudhiba laamkaa liyudhiba ku jiraa zaa'idnimo ayaa la xisaabayaa falficlu ficilku fii haadihi almawaadic meelahan mansuubun waa la nasbiyey bi'an ayaa lagu nasbiyey mudmaratan tiiyoo la qarinayo walow udhirad haddii la muujiyo fil kalaami kalaamka dhexdiisana lajaaza waa bannaan yahay idhaarkaasi wakadaa kan waxaa la mida ama wakadaa sidan oo kaley ahaan bacda kay kay dabadeed markay dhacdo kaydii aljaarati jaarada ahayd ee wax jaraysay kayda jaarada ah hadday daba dhacdona waa saas oo kaleu sheekhu yidhi kay aljaara hadday daba dhacdo waa saas oo kaleo antu waa mustatira ama mudmara jawaazan walow kaana alficlu ficilku haba noqdo alladii ficilka dakhalat calayhi laamu laam walow kaana hadduu noqdo walow kaana hadduu noqdo alficlu ficilku hadduu noqdo alladii ficilka dakhalad ay gashay calayhi dushiisa allaamu laamtu maqruunan hadduu noqdo mid lala xidhiidhiyey bilaa allah lala xidhiidhiyey xagga dambe wajaba waxaa waajibaya idhaaru an anta in la muujiyo ayaa waajibaya bacda laami laamta dabadeed laamta dabadeed antaa mudmaro lagama dhigi kare waa la muujinayaa waa waajib welibana idhaarkaasi sawaa'un waxa isku mida kaanad inay tahay laadu laa naafiyatan laada naafiyada ah kalatii ta weeyaan fii qowlihi tacaalaa alla qowlkiisa oo kale ku jirta lianlaa yakuuna linnaasi cala allaahi xuja lianlaa yakuuna yuna si una ugu ahaan linnaasi dadka si una ugu ahaan calى allaahi alle dushiisa si una ugu ahaan xujatun xujo ow zaa'idatan ama laamtu zaa'ida ha noqoto kalatii ta weeyaan fii qowlihi tacaalaa alle qowlkiisa ku jirta lianlaa yaclama inayna ogaan odhan maysid lianlaa yaclama inayna ogaan haddaad tidhaa laamtu waa asliya saa'ida maaha waa lianlaa yaclama inay ogaadaan waa liyaclamo oo kalun weeyi lianlaa yaclama si ay u ogaadaan ahlulkitaabi dadka kitaabka ahelka u wihi ay liyaclama ahlulkitaab dadka kitaabka ahalka uhiisa ay u ogaadaan walow kaanad hadday ahaato allaamu laamtani hadday ahaato masbuuqatan mid lagala hor marayo bikownin koon lagala hormarayo koonka oo maadin maadiya koonka oo manfiyin la anfiyey kaana haddii lagala hormaro manfiya buu ku yidhi wajaba waxaa waajibaya idmaaru an an in la idmaaro sawaa'un waxa isku mid a kaana almudiyu maadinimadu inay noqoto fi lafdi lafdiga iyo walmacnaa macnaha oo ficilku waa maadi macnaahaana waa u maadi iyo inuu macnuhun maadi ka yahay ee lafdiga mudaaricuu ka noqdo naxw wamaa kaana allaahu alle ma aha liyucadibahu mid cadaabaya ummaddan wa anta adigu nebi maxamedow fiihim adow ku dhex jira intaad rasuulow ummadda dhex joogto ilaahay cadaabi maayo oo dhulkana la goyn maayo qaylana ku sallidi maayo duufaanno kale iyo badana lagu diri maayo wamaa kaana allaahu alle ma aha liyucadibahu mid cadaabaya wa anta adigu fiihim adigoo dhex jooga haddaba liyucadibo laamkaa anbaa dabadeed mudmara ah oo anbaa la qariyey waxayna daba dhacday kaana lafdigana maadi ka ah macnahana maadi ka ah ow fil macnaa ama macnuhunbay maadi ka noqotay faqad oo keliya sida lam yakun illaahu alle ma aha liyanfira lahu mid u dhaafaya dembigaa haddaba lam yakun ilaahu liyakfira laamka liyakfira ku jira ayaynu u jeednaa wuxuu daba dhacay kaana maadiya macna ahaan bay maadi u tahay laakiin lafdi ahaan waa mudaaric oo waa lam yakun waana manfi waa laamu ljuxuud laamtii la odhan jiray wa tusamaa waxaa lagu magacaabaa haadihi laamu laamtan waxaa lagu magacaabaa laam aljuxuud baa lagu magacaabaa laamtaa laamuljuxuud baa la odhanayaa laba haddaba halkaa oo laamuljuxuudka dabedi waajib baa loo qariyey anta laamu tacliilka ay laadu ka dambayso dabadeedna waajib baa loo muujiyey qaybtii hore labadii mas'alee hore laamuljarkii aynu soo dhigannay hadda iyo caadifkii ismiga khaaliskaa ah ku cadfayeen shalay dhigannay amrayn bay ahayd ama muuji ama qari bay ahayd saddex xaaladoodba antii u soo khulaasoobay watalahasa waxaa soo khulaasoobay anna li'an an waxaa u sugnaaday bacda laami laamta dabadeed halaasa xaalaatin saddex xaaladood an haddii ay laam daba dhacdo mar waajib baa loo idhaarin waa laamu tacliilla ay ka dambaysa lianlaa yaclama marna waajib baa loo idmaarin waa haddii laamuljuxuud ay taho kaana lagala hormaro wamaa kaana allaahu liyucadibahum waajib baa loo idmaariyey marna waa jawaazulamrayn waa laamu tacliilkii ama laamulcaaqibadii laadu ayna ka dembaynin sidii liyakuuna lahum caduwan oo kale idmaarku jawaas buu ahaa wa talakhasa waxaa soo khulaasoobay anna li'an an waxaa u sugnaaday bacda laami laamta dabadeedna u sugnaaday halaada xaalaatin saddex xaaladood wujuubalidmaari in waajib loo qariyo wa kaasi bacda laami aljuxuud waa laamuljuxuudka debedii wa wujuubalidhaari iyo in waajib loo muujiyo wadaalika kaasina idaktarana waa markuu la xidhiidhsado alficlu ficilku bilaah uu la xidhiidhsado wa jawaazalwajhayni iyo laba weji in la banneeyo wadaalika kaasina fii maa baqiya waa inta baaqiga ah qaala allaahu tacaalaa alle wuxuu yidhi wa umirnaa waxaa nala amray linuslima inaan u hoggaansanno lirabbi alcaalamiin caalamiinta rabbigood inaan u hoggaansanno linuslima wa qaala tacaala alle waxaa kaluu yidhi wa umirtu waxaa lay amray lian akuuna inaan noqdo miyaydaan arkayn laamkii linuslimana mudmana laga dhigay lian akuunana daahiraa laga dhigay bacda laam antu waa jawaasulamrayn walamaa dakartu markaan soo sheegay annahaa anta tudmaru in la qarinayo wujuuban waajibnimo loo qarinayo bacda laamiljuxuud laamka laamuljuxuudka adabeedii istidratu waxaan istidraad ugu sheegay halkan istidraadka waxaa la yidhaah dikru shayi fii gayri maxallihi limunaasabatin baynahumaa waa shaygoo meeshiisa meelaan ahayn lagu sheego munaasabad darteed istadratu istidraad baan ku sameeyey fii dikri baqiyati almasaa'il masaa'ilkii baaqiga ahaa sheegiddooda allatii masaa'ilka oo yejibu uu waajibayo fiihaa dhexdeeda idmaaru an an in la idmaariyaa meelaha an idmaarkeegu uu waajibka yahay ayaan ka daba keenay buu sheekhu yidhi oon doonaya in halkan oo kale looga qiyaasto wahiya arbacun waa afar meelood afar meelood baa anta in la idmaariyaa ay waajib tahay ixdaaha afartaa mid ka midihi waa bacda xataa xataa dabadeed xataada dabadeed waclam waxaad ogaataa anna lilficli ficilka inuu u sugnaaday bacda xataa xataa ka dambeeya xaalatayni laba xaaladood alrafca waa in layska rafciyo iyo wa nasba in la nasbiyo labadaa xaaladood fa ama nasbu nasbihii fa sharduhu waxaa la shardiyaa kownulficli ficilka ahaantiisa mustaqbalan uu yahay mid mustaqbal ah binisba marka loo eego ilaa maaka qablahaa iyada ka horreeya xataada waxa ka horreeya marka loo eego ficilku waa inuu mustaqbal noqdaa sawaaun waxa isku mida kaana ha ahaada ficilku mustaqbalan mid mustaqbala binisba marka loo eego ilaa zamani takallum wakhtiga la hadlayo owlaa iyo inuuna ahayn aduu ficilka xataa ay gelaysaa mustaqbal waa inuu noqdo waxa xataada ka horreeya marka loo eego ama xilliga hadalkana mustaqbal ha ahaado ama xilliga la hadlayo mustaqbal yuuna noqonin falawalu ka hore ka qowlihi tacaala alla qowlkiisa oo kale weeye lanabraxa calayhi caakifiin xataa yarjica ilayna muusaa haddaba marka la hadlayo xataa yarjica lagu hadlayo nebi maxamed markii lagu soo dejiyey ee xataa yarjica la yidhi xataada ficilka ka dambeeyaa waa yarjica e markii rasuulka lagu soo dejiyey rujuucaasi ma maadi buu ahaa mise mustaqbal maadi buu ah waayo nebi muuse rujuucu ahaaye nebi muuse imise sanuu rasuulka ka horreeyey yaa garanaya kolka xataa zamanulmutakalim waa maadi yarjicadan mudaarican xataada ka dambeeya laakiin hadda waxaa loo nasbiyey yarjicadu waa mustaqbal binisba ilaa maa qabla xataa xataa ka ka horeeya marka la eegun bay mustaqbal tahay lanabraxa calayhi caakifiin ictikaafka waanu dul fadhihii dibigan ilaa intuu muuse ka imanayo haddaba dulfadhigaa marka la eego rujuuca muuse waa mustaqbal waayo weli dibigii bay dul fadhiyaan nebi muusena ma soo noqonin kolkaasoo noqodkii mustaqbal wey waa wax la sugayo weeyi kolka xataada waxaa ka horeeya marka la eego ayuu ficilkani mustaqbal noqonaya laakiin zamanka mutakalimka waa maadi fa ina rujuuca muusaa nebi muuse soo noqodkiisu calayhi salaatu wasalaam mustaqbalun waa wax soo socda binisbati marka loo nisbeeyo ila alamrayni labada amar jamiican dhammaantood labada amar zamanu takalumka zamanka nebi maxamed lagu soo dejiyey sheekhu kama dhigayee markii iyagu ay hadlayeen buu ka dhigayaa ee xataa yarjica ay yidhaahdeen haddii xilligaa laga dhigo labada dhinacba mustaqbal bay noqoni markay hadlayaanna nebi muuse ma iman ictikaafku markuu socdona nebi muuse ma iman wa haani ka labaad ka qowlihi tacaalaa alle qowlkiisoo kale weeyi wa zulziluu waa la gilgilay xataa yaquula arasuulu ilaayuu rasuulku yidhaahdo xataa yaquula arasuulu yaquuladaa haddaba zilzaalka marka loo eego yaquuladani waa mustaqbal xataa yaquula arasuulu lianna qowla rasuuli rasuulka qowlkiisu wain kaana maadiyan wax tegayba ha noqdo binisba marka loo eego ilaa zamani alikhbaar wakhtigan la hadlaya marka loo eego ilaa annahu mustaqbalun waa mustaqbal binisba marka loo eego ilaa silsaalihim gilgilidooda weli xataa waxaa u sugan xataa allatii xataada yantasibu uu nasbismayo alficlu ficilku bacdahaa dabadeed macnayaani laba macno xataadu laba macnay leedahay fataaratan mar takuunu waxay noqon bimacnaa key key bay la macno tahay wadaalika kaasi waa idaa kaana markuu yahay maa qablahaa ka ka horreeyaa cillatan cillo markuu yahay limaa kii uu u yahay bacdaha iyada ka dambeeyey ka ka horreeya markuu cillo u yahay kaka dambeeya waa bimacnaa key aslim islaam xataa tadkhula aljanna xataadaasi waa key aslim islaam kay tadkhula aljanna si aad jannada u gasho wa taaratan marna takuunu waxay noqon xataadii bimacnaa ilaa ilaa bay la macnaad noqon wadaalika kaasi idaa kaana waa markuu yahay maa bacdahaa ee xataada ka dambeeyaa dambeeya gaayatan iyo hadaf limaa kii uu yahay qablahaa xataada ka horreeyey ka qowlihi tacaalaa oo kale lanabraxa calayhi ka zuuli mayno caakifiina inaan dul fadhinno xataa yarjica ilaynaa ilaayuu noo soo laabto muuse nebi muuse xataa yarjica rujuucani waa qaayihii ictikaafku uu lahaa waa bimacnaa ilaa ilaa an yarjica muusa weeyaan markaa wa ka qowlika oo kaleba weeyi la asiiranna waan socon xataa tadluca ashamsu ilaa intay qoraxdu ka soo baxayso waqad tasluxu inay u suubataa la arkaa lilmacnayeyni labada macno macan si wada jira ka qowlihi tacaalaa oo kale aayaddan oo kale faqaatiluu la dagaalama allatii tii la dagaalama tabqii dulmiga samaynaysay xataa tafii'a ilaa an tafii'a ilaa intay uga soo noqonayso ilaa amrillaah bimacnaa ilaa kayna way noqon kartaa faqaatiluu la dagaalama allatii jamaacadii la dagaalama tabqii dulmiga samaynaysay xataa tafii'a ilaa an tafii'a ama xataa tafii'a kay tafii'a si ay u soo noqoto ilaa amrillaah ilaahay amarkiisa ay ugu soo noqoto yaxtamilu waxay suurtagala anna almacnaa macnuhu inuu yahay kay tafii'a si ay u soo noqoto ow amase ilaa an tafii'a ilaa intay ka soo noqonayso la dagaalama wa nasbu nasbaha fii haadihi almawaadici meelahan la nasbinayo iyo wamaa ka ashbahahaa shabbahay bian ayuu ku sugnaaday mudmaratan la qariyey bacda xataa xataa dabadeed xatman waajib loo qariyey laa bixataa xataa kuma sugna nafsihaa nafteeda khilaafan waxaan khilaafaynaa lilkuufiyiin nimanka kuufiyiinta la yidhaah ayaynu khilaafaynaa oo iyagu xataada qaba liannahaa iyadu waxaan xataada uga dhigi weyne inay wax nasbinayso jer bay samaysaa liannahaa xataadu qad camilad waxay samaysay fi lasmaa'i asmaada dhexdooda aljara jar bay samaysay ka qowlihi tacaala alle qowlkiisaoo kaleba weeye xataa maطlaci اlfajri ilaa inta waagu ka dilaacayo xataa waa xaraf jaar maطlacina waa ismi majruur ah calaamatuuljarkuna waa kasrahaa xataa xiinin aayad kale falow camilad hadday samayso fil afcaali ficillada dhexdoodana annasba nasbo oo ficil bay nasbini haddaynu nidhaa lazima waxaa ka dhalanaya an yakuuna lana inaynu inoo sugnaado caamilun shay caamila waaxidun oo keliya oo yacmalu camal fala taaratan marna fil asmaa'i asmaada wa taaratan mar kalena fil afcaali afcaasha wahaadaakanina laa nadiira wax loo dhigo lahu isaga looma hayo fi filcarabiyati afcarabigao dhan looguma hayo afcarabiga la heli maayo erey qura oo marna ficilada ku camal falaya marna asmaada ku camal falaya amaa rafculficli ficilka rafcintiisa bacdahaa xataada dabadeed la rafciyo falahu waxaa u sugnaaday halaaatu shuruudin saddex shardi in haddaba xataada ficilka ka dambeeye la rafciyaa saddex shardi ayuu leeyahay saddexdii shardiyuu lahaa ayuu sheekhu doonayaa inuu inoo sheego alawalu ka koowaad kownuhu waa inuu noqdo musababan mid la sababay camaa kii xaggiisa laga sababay qablahaa ka horraysay ka ka horreeya iyada ayaa musabab u yahay ka ka horreeyaa sabab u ah welihaadaa sidaa darteed imtanaca waxaa mamnuuc noqday alrafcu in la rafciyo ficilka fii naxwi maa sirtu maanan socon xataa adkhula lbeleda ilaa intaan beledka ka gelayay adkhula waayo socodku iyo dukhuulka isku eeg haddaba socodka iyo dukhuulka isku eeg lianna intifaaca sayri socodka oo la waayo ilan ficilka hore hadda waa caddamu sayr ah socodka oo la waayaa laa yakuunu ma aha sababan sabab uma aha lidukuul gelid waddanka aad gasho socodka oo la helo ayaa gelid u ah haddaba maa sirtudaa maadana wax kharibtay sirtu qora hadday noqon lahayd way saxnaan lahayd moogta adkhulu waa la iska godi kari lahaa hadda maa sirtu marka la yidhaah waxa xataada ka horeeya waa socod la'aan socod la'aantu sabab u noqon mayso dukhuululbeyt beledka waayo waxaa la doonaya xataada kaga dambeeya waa adkhula waa dukhuululbeled dukhuulkaasi inuu sabab u noqdo ayaa musabab inuu noqdo sababtuna ay noqoto waxa ka horeeya waxa ka horeeyana hadda waa cadde musayr maasirtu maanan socon xataa adkhula ilaayoon galo albaleda magaaladii ilaayoon galo hadda lama rafcin karo maxaa diido loo rafcin waayey lianna intifaa'a sayr socodka anfoonkiisu laa yakuunu uma aha sababan sabab uma aha lidukhuuli gelidda wa fii qowlika qowlkaaga sirtu waan socday xataa tadluca ashamsu aad tidhi sirtu xataa tadluca shamsu kaana lama godi karo tadlucada oo maxaa dhacay waxa xataada ka dambeeya inuu musabab yahay mid dhalanaya ayaa shardiya waxa xataada ka horeeyana kii dhelayey kolkaa haddaba duluucu shamsaha socodku miyuu dhalaa haddaad yaro socoto ma cadceed baa soo bixi socodkaagu cadceed miyuu dhalaya markaana haddana sabab iyo musabab bayna isku ahayn sirtu waan socday xataa tadluca shamsu lianna sayra socodka horee sayrka ah laa yakuunu ma aha sababan sabab uma aha liduluucihaa cadeedda soo bixiddeeda adigu shardiga koowaad hadda ila soco marka ficilka xataada ka dambeeya la rafcinayo waxaa la shardiyaa ficilkan xataada ka dambeeya inuu musabab yahay mid la dhalay ka xataada ka horeeyaana sabab inuu yahay kii dhalay inuu yahay ee kanba dhalaya ayaa shardiya laba shay oo kala dhalanaya athaani ka labaad an yakuuna waa inuu noqdo zamanulficli ficilka zamankiisu alxaala xaal waa inuu yahay markaa ficilka la rafcinaya xataa daba dhaca waa inuu xaal noqdo lol istiqbaala istiqbaal se noqonin cala alcagsi cagsigii min shardi nasbi nasbaha shardigiisa shar marka la leeyahay xataada ficilka ka dambeeya waa la nasbin waxa shardiga inuu ficilku mustaqbal yahay oo xaalkaa la diidaya marka la leeyahy waa la rafcinina istiqbaalkaa la diidaya oo xaalkaa la shardinaya waa isku cagsi markaa ahaani mas'alada labaad an yakuuna waa inuu yahay zamanulficli ficilka zamankiisu alxaala xaal waa marka la godayo waa inuu xaal yahay wax markaa dhacaya xaalku waa wax markaa dhacaya lal istiqbaala istiqbaal oo wax soo socda ayuuna noqon cala alcagsi cagsiga min shardi nasbi nasbaha shardintiisa aynu ku soo aragnay ilaa ana alxaala xaalkani taaratan mar yakuunu wuxuu noqoni taxqiiqan mid xaqiiqa ah waa ficil xaala oo markaa caadi u wataaratan marna yakuunu wuxuu noqoni taqdiiran mid la qadarayo taqdiirku waxa weeyaan wixii la odhan jiray xikaayatulxaal xikaayatulxaal ka soo qaad inuu hadda dhacayo ka soo qaad inuu hadda dhacayo waa xikaayatulxaal falawalu ka hore waa wax markaa dhacaya ka qawlika oo kale weeyi sirtu waan socday xataa adkhuluhaa waad goli adkhuludaa sababtaan u goday waa maxay dee sabab bay isku yihin dukhuulkani waa musabab waxaana uu ka sababtiisu tahay sayrka hore sirtu waan socday xataa adkhuluhaa adkhuludani midda kale waa xaal oo hadalkan waxaad ku hadlaysaa adoon shantadii dhiganin oo weli socda sirtu waan socday xataa adkhuluhaa ilaayoon galo idaa qulta markaad tidhaa daalika jumladan wa anta adiguna fii xaalati dukhuul xaaladdii gelidda adigoo ku sugan oo shantadaadii sitoo weli annasan markaa waad rafcini ilan waa xaale wa thaanika labaad waa xikaayatulxaalka kalmithaali lmadkuur waa tusaalahan oo kale sirtu xataa adkhulahaa laakiin idaa kaana sayru socodku markuu yahay iyo wa dukhuulu galiduba qad madayaa kuwa tegey laakiin ka soo qaad weeyi walaakinaka adigu arata waxaa doontay xikaayat alxaal xaaladdii hore inaad soo xikaayooto xaaladdii hore ad dib u soo ceshatay maskaxdaadu soo celisay wa calaa haadaa kan xikaayatulxaalka a markaan qaadanno jaa'a rafcu rafcihii baa yimid ficilka la rafcinayey fii qowlihi tacaala alle qowlkiisa xataa yaquula rasuulu xataa yaquulu rasuulu baa la xataa yaquulu rasuulu oo dee xikaayatulxaal baa laga dhigay xataa yaquulu rasuulu lianna zilzaala zilzaalka iyo walqowla qowlkuba qad madayaa way tegeen labaduba waa maadi xikaayatulxaal baa laga dhigayoo istiqbaal lagama dhigine waxaa laga dhigay xaal kolkaasaa laiska goday qolada nasbinaysaana waxay ku leeyihiin yaquuladan ayaa ayaa istiqbaal ah binisba ila zilzaal zilzaalka markii loo eego istiqbaal buu yahay athaali mas'alada saddexaad shardiga saddexaad an yakuuna waa inuu yahay maa ka qablahaa xataada ka horeeya taaman mid dhammaystiran xataada waxa ka horreeya hadal dhammaystiran waa inuu yahay laakiin hadduu mubtade noqdo ama hadal kala badha uu yahay lama rafcinayo ficilka xataa ka dambeeya athaaliu ka saddexaad an yakuuna waa inuu yahay maa qablahaa xataada ka ka horeeya taaman mid oo dhammaystiran walihaada sidaa darteed imtanaca waxa mamnuuca alrafcu rafco ayaa mamnuuca fii naxwi qowlika sayrii socodkaygii xataa adkhulahaa ilaa yoon ka galo xataa adkhula adkhulada lama godi karo oo la rafcin maayo adkhulada maxaa sababay xataa adkhula waxaan loo rafcinaynin dee hadalka ka horreeya sayrii ah ayaan hadal dhammaystiran ahayn sayrii aniga socodkaygu xataa adkhulahaa wa fii naxwi kaana sayrii socodkaygu wuxuu ahaa xataa adkhulahaa ilaa yoon ka gelayo xataa adkhulahaa dan dee khabarkii kaanaa dhiman idaa xamalta kaana markaad ku xambaarto cala nuqsaani naaqis inay too khabar baa dhiman duuna tamaami tamaam si adan ku xambaarin oo haddaad tamaam ku xambaarto u dhammaystirmi oo waad iskagoodi kartaa mas'alada koobaad ee culima anta waajib loo idmaarinayaa waa mas'aladaa afar mas'ale ayaan haynaye mas'aladaasaa waajib loo idmaarinayaa almas'alaة haaniya waa bacda xataa almas'alaةu haaniya mas'alada labaad bacda ow ow dabadeed weeyi allatii owda oo bimacnaa ilaa ilaa macnaheegaa sidata ow amase ilaa ilaa macnaheega sidata falwalu ka hore waa ow bimacnaa ilaa waa wax kala hor dhan dhammaanaya ka qowlika hadalkaaga oo kale weeyi la'alzamanaka niyahu waan ku laasimi oo kaa dul maayo ow taqdiyani ilaa intaad iiga gudaysid xaqii xaqayga ow taqdiyani taqdiya taqdiya haddaba yabaynu ku ay waad aragtahay oo taqdiya ow baa ka horaysa ambaa mudmaraa bacda ow waana wujuuban owdaasina waa bimacnaa ilaa ow taqdiyanii xaqii ilaa an taqdiyanii xaqii bay ka dhigan tahay ey ilaa an taqdiyanii xaqii wa qaala shaaciru gabayaabaa gabay tiriyey owdii oo bimacnaa ilaa ah wuxuu yidhi laastanshilana saaba ow udrika almunaa faman qaadat ilaamaalu ilaa lisaabiriin laastasilana waan fudaydsan asacba wax kastoo adag waan fudaydsan ow udrika ilaa intaan ka haleelayo almunaa shayga la ididiilanayo wuxuu ku yidhi shay kaste oo dhib leh waxaan ka soo qaadayaa inuuna dhib lahayn waayo haddaad shayga dhib kale u aragto inuu dhib leeyahay dee waxaa lagu leeyahy gaadhiba maysid wax kaste oo dhib leh dhib ma uma naftayda ku odhanayaa buu yidhi inta waxaa la idi diilanaya aan ka gaadhayo la astasiilanna waan sahlashan asacba shayga sacabka abaan ah fudaydsan ow udrika ilaa inta aan ka haleelayo almunaaka la idi diilanayo faman qaadat uma uma hoggaansanto alaamaalu waxyaabaha la idi diishaa ilaa lisaabirin nin saabiroo oo adkaysile mooye cid kale faman qaadat ilaamaalu ilaa lisaabirin haddaba wuxuu sheekhu kuu tilmaamay ow udrikada ku owdaasi inay bimacnaa ilaa tahay wuxuu ku leeyahay la astasilanna waan fudaydsan asacba wax kastoo sacaba oo adag ow udrika ilaa an udrika ilaa inta aan ka gaadhayo almuna waxaa la idi diilanayo faman qaadat uma hoggaansanto alaamaalu waxyaabaha la idi diishaa ilaa lisaabirin qof saabira mooye wax kale wahaani ka labaadna ka qowlika qowlkaagoo kale weeye la'aqtulanna waan dilayaa oo waan dilayaa alkaafira gaalka waan dili ow yuslima inuu islaamo mooyaane owdani waa bimacnaa ilaa mar qura ayuu islaamnimadu dhacdaa islaamnimada odhan maysid madaxayguna wuu islaamayaa maanta gacamahayguna berreyi islaamayaan intayda kalena saa dambe ma kala hor dhacdhaco islaamku laakiin eeg idraakulmunaha waa la kala hor helaa waxaad doonaysid maalinba in yar baad heli maalinta kalena in kalaad heli la laaqtulanna waan dilayaa alkaafira qofka gaalka ah ow yuslima ilaa an yuslima ilaa intuu ka islaamayo e-, e-, ilaa an yuslima ilaa intuu inuu islaamo mooyaane ow yuslima inuu islaamo mooyaane ilaa an yuslima inuu islaamo mooyaane wa qowli shaaciri iyo gabayaaga qowlkiisa oo kaleba weeyi gabayaaba isna gabay tirinaya wa kuntu idaa kamastu qanaata qawmi kasartu kucuubahaa ow tastaqiima wa kuntu waxaan ahay idaa khamastu markaan gacanta ku dhigo qanaata qowmin qoom warmahood marka aan dareemo ama aan gacantaba ku dhigo kasartu kii jebiye ayaanahay kucuubahaa meel kastoy xagal ka leedahay ow tastaqiima inay toosto mooyaane owdaasi waa bimacnaa ilaa ow tastaqiima ilaa an tastaqiima inay toosto mooyaane ilaa an tastaqiim oo falaa agsiru jebin maayo kucuubahaa xaglaheega markaa jebin maayo walaa yasixu ma asaxayo an takuuna inay noqoto hunaa halkeennin bimacnaa ilaa inay noqoto lianna alistiqaamata istiqaamadu laa takuunu uma aha gaayatan hadafka lilkasri wax loo jebinayo haddaad tidhaahdo waa bimacnaa ilaa waxay noqon waranka waan jebin ilaa intuu sii toosayo oo waan jebinun ilaa intuu jabayo saa macnaheegu ma aha almas'alaةu haalia mas'alada saddexaad waa bacda faa'i sababiya fa'da faa'u sababiyada loo yaqaan dabadeeda faa'u sababiya faa'u sababiyada haddaba bacda faai sababiya sagaal meelood bay dhacdaaye an baa mudmaro noqonaysa oo waajib loo idmaarayaa idaa kaanad markay tahay faau sababiyadu masbuuqatan mid lagala hormarayo binafyi nafyi lagala hormarayo maxdin badhaxla nafyi maxdiya ow amase dalabin dalab lagala hormarayo bilficli ficil wax lagu dalbayo fa nafyu nafyigu ka qowlihi tacaala alla qowlkiisa oo kaleba weeyi laa yuqdaa laguma xukumayo calayhim dushooda geeri oo fa yamuutu ay dhintaan fa'daasi waa faa'u sababiya nafyi baa ka hor maray laa yuqdaa'a fa'da iyo yamuutu dhexdooda anbaa mudmara ah waajib baana loo idmaaray wa qowlika qowlkaaga maa taatiinaa noo iman maysid oo fa tuxadianaa aad noo sheekaysid fa tuxadianaadaa weeyi washtaradnaa waxaan shardinnay kownahu inuu noqdo nafyigu maxdan maxdi ixtiraasan waxaan iska ilaalinnay min naxwi maa tazaalu ka zuuli maysid taatiina inaad noo timaad oo fatuxadithuna aad noo sheekayso nasbin maysid marka waad iska godi waayo maa tazaaludan tazaaluda sideedu nefi bay iska ahayd maa marka lagu sii darana nefyu nefi baaba meesha imanaya wamaa taatiinaa noo iman maysid ilaa fatuxadithunaa haddaad noo timaadse waad noo sheekayn halkana nefyigiibaa buray oo maadii iyo ilaadii ilaadan ayaa nefyigii burisay fa inna macnaahumaa labadaba macnahoogu alihbaatu waa ihbaat falidaalika sidaa darteed wajaba waxaa waajibay rafcuhumaa labadaa ficil in la rafciyo ama alawalu ka hore siduu ihbaat ku noqday falianna zaala ficilka zaali'ihi linafyi nefyi buu u sugnaaday oo zaalo qura nefyi ah waqad dakhala calayhaa waxaa dusha ka galay annafyu nefyi kale wa nefyu nefyi nefyiga oo la anfiyaa ihbaatun waa ihbaat cali ma joogadu ma jirto haddaan ku idhaha waa maxay macneegu cali ma joogadu ma jirto ar cali wuu joogaa mayna hayn haddaan idhaa cali ma joogadu ma jirto waa maxay hadalkaa macnihiisu af soomaaligaa bal macnee cali ma joogadu ma jirto ee hadalkii diiddada ahaa een cali ma joogada ahaa ayaan isaga laftiisa sii diiday muxuu noqday cali wuu joogaa buu noqday kolkaa nafyu nafyi ibaat baa la yidhahdaa nafyu nafyi ibaat waqad dakhala waxaa galay calayhi annafyu wanafyu nafyina ibaatun wa ama haani ka labaad waa falintiqaadi nafyi nafyigiibaa buray biilaa ku buray wa ama dalabu dalabkii fa innahu dalabku yashmalu wuxuu koobsan alamra amarka ayuu koobsan ka qowlihi gabayaaga qowlkiisaoo kaleba weeyi yanaaqu siiri canaqan fasiixan ilaa sulaymaana fanastariixa yaa naaqu hashaney siirii soco canaqan si deg dega fasiixan oo dheeraynaysa ilaa sulaymaana sulaymaan xaggiisa u soco fanastarixa aynu nasane ereyga fanastarixa weeye nastarixa alifkaasi waa gabayga dartii baa loo keenay hadda wuxuu daba dhacay fanastarixa markaan leeyahay amarka siirii wanahyu nahyigii ayuu wanahyana wuu koobsan halkaa wanahya yadu way kor dhignayd wanahya ma idiin kordhigay wanahya aniga wuu godayaa wanahyu buu leeyahay wanahya waa in la kor dhigaa soo ma kordhigna kaasaa saxa wanahya buu koobsan naxwu qowlihi tacaala alla qowlkiisaoo kaleba weeyi walaa tadqow ha xadgudbina fiihi kan dhexdiisa ha ku xadgudbina fa yaxilla calaykum waxa idinku soo degi khadabi aniga cadhadayde waa fayaxilla fayaxilla haddaba markaynu eegno iyaduna nahyi bay daba dhacday walaa tadqow ah wa taxdiida taxdiidkiibay shamlin taxdiidkaasina wuu kor dhigan yahay wuu iga godaye wa taxdiida taxdiidku waa boorinta in shay lagugu booriyo naxwo lowlaa akhartanii ilaahay ow maxaa dib iigu dhigi weyday ilaa ajalin ilaa ajal qariibin dhow faasadaqa waan sadaqaysan lahaaye faasadaqa waan sadaqaysan lahaaye haddaba faasadaqa markaan doonayno ereyga faasadaqa ah wuxuu daba dhacay taxdiid buu daba dhacay boorin iyo dhiirigelin lowlaa akhartani wa temaniya tamanigana wuu shamlin naxu yaa laytanii alla miyaan kuntu ahaada macahu macooga fa afuusa waan liibaani lahaaye fa afuusa buu daba dhacay watrajiya wuu kor dhigan yahay labaduba watrajiya ka qowlihi tacaala oo kaleba weeyi lacallii waxaan rajaynayaa abluqu inaan gaadho alasbaaba waddooyinka inaan gaadho asbaaba samaawaad samaawaadka waddooyinkooga oo fa adalica aan soo daalacdo fa adalica baan u jeedaa fii qiraa'ati bacdi sabca toddobada qaarkood baa akhriyey binasbi adalica wa ducaa'a kayguu iiga goday wa buu leeyahy wa waa inaad kor dhigtaa ducadana wuu shamlin ka qowlihi gabayaaga qowlkiisa oo kaleba weeyi rabbi wafiqnii falaa acdila can sanani saaciina fii khayri sanani rabbi yaa rabbi rabbiyow wafiqnii iwaafaji oo falaa acdila anan ka leexanin can sanani saaciin kuwa dadaalaya waddooyin waddadooda ama caadadooda fii khayri sananin dariiq la maro kii ugu khayrka badnaana ahaa hal tacrifuuna lubaanatii faarjuwa an tuqda fayartadda bacdu ruuxi liljasadi sida gabayaaga kale ee gabaygaa tirin welistifaama cafwan welistifaama istifaamkana wuu shamlin kordhig welistifaama aniguu godayaaye ka qowlihi gabayaaga qowlkiisa oo kaleba weeyi hal tacrifuuna lubaanaatii faarjuwa an tuqda fayartadda bacdu ruuxi liljasadi gabayaaga gabaygaa tirinaya wuxuu leeyahay hal tacrifuuna ma garanaysiin lubaanaati aniga baahiyadayda ma garanaysiin baahidayda horta ma ogtihiin fa arjuwa waxaan rajayni an tuqdaa in lai gudo ayaan rajayn fa yartadda waxaa soo noqon bacdu ruuxi ruuxda qayb ka mida ayaa liljasadi jidhka u soo noqon naftaa iga sii socotaa igu soo noqoni haddaan ogahay baahidayda inaad og tahay horta ma og tahay baahidayda buu yidhi kol haddaad og tahay iyada waa laga yaabaa wax ka mida inaad ii qabato ii wada qaban mayside hal tacrifuuna lubanati faarjuwaan tuqdaa fayaartada bacdu ruuxi liljasadi hal tacrifuuna ma garanaysiin lubaanaati baahiyadayda ma garanaysiin faarjuwa waxaan rajayni an tuqdaa in la ii gudo oo fayartada waxa soo noqon haddaba markaa bacdu ruuxi ruuxda qayb ka mida ayaa soo noqon liljasadi jidhkana u soo noqon walcarda iska kordhig halkaana walcarda cardigu waa bandhigii ka qowlihi gabayaaga qowlkiisa oo kaleba weeyi yabna alkiraami alaa tadnuu fatub sirama qad xadahuuka fama ra'in kaman samica yabna alkiraam kuwa wanaagsan ilmahoogiiow alaa tadnu miyaad soo dhowaatid fa tubsiro waxaad arki lahayd maaka qad xadasuuka ay kaaga sheekeeyeen miyaad soo dhowaatid wixii lagaaga sheekeeyey baad arki lahayde famaa raa'inka arkaa ma aha kaman samica ka maqlo oo kale haddaad waxa maqasho uun iyo haddaad aragto isku mid maaha baa lagu leeyahay laysa alkhabaru kalmucaayana kelmaddii ahayd ayuu sheekhu talmiixinayaa gabayaagu fa tubsira washtaradtu waxaan shardi ka dhigtay fi dalabi dalabka waxaan shardi ka dhigtay an yakuuna inuu yahay bilficli ficil mid ku sugan ixtiraazan waxaan iska ilaaliyey min naxwi qowlika qowlkaagaoo kale nasaali soo deg fa nukrimuka waanu ku sharfiniye hadda dalabka nasaalihi ficil maahee waa ismu ficil wasah aamus fa nuxadisuka waanu kuu sheekaynaye khilaafan waxaan khilaafayaa lilkisaa'iyi kisaa'i fii ijaazati daalika arrinkaa markuu banneeyey muطlaqankii oon waxba kala qaadin welibni jinniyin ibnu jinni baan khilaafayaa wabni cusfuur iyo ibnu cusfuur fii ijaazatihimaa fii ijaazatihimaa ma yidhi halkaa himaa ma yidhi himaa fii ijaazatihimaa baa la doonayey innaga fii ijaazatihi buu qorayaa ani fii ijaazatihi buu qorayaa sow himaa ma odhan kii saxa markaa welibni jinniyin ibnu jinni baan khilaafaynaa wabni cusfuur iyo ibnu cusfuur baan khilaafaynaa fii ijaazatihimaa markay banneeyeen bacda nazaali wa daraaki nazaali iyo daraaki oo ismu ficila iyo wa naxwihimaa wixii lamidka ah oo mimaa kii afiihi dhexdiisa uu ahaaday lafdulficli ficil lafdigiisu lafdigiisu duuna sah sah iyo wamahna mayna ogolaanin iyo wa naxwihimaa waxaa lamidka ah oo mimaa kii ah fiihi dhexdiisa uu ahaaday macna alficli ficil macnihii duuna xuruufihi xuruuftiisu si ayna ahaan waqad saraxtu waxaan caddeeyey bi haadihi almas'alati fi lmuqadimati muqadimadii baan ku caddeeyey fii baabi ismi اlficil ismulficilka muqadimadiisa baabkiisa markaan ka warramaynay ismulficilka halkaas ayuu ayaad ku arki doontaa almas'alaةu الraabica mas'alada afraad ee anta waajibka loo idmaarayaa waa bacda waawi lmaciya waawilmaciyada gadaasheeda idaa kaanat markay tahay masbuuqatan mid lagala hormaray bimaa ka qadamna aan hormarinay dikrahu xuskiisa oo sagaalkii fa'du ay daba dhacaysay ah mihaalu daalika kaa tusaalihiisu qowluhu tacaala oo kaleba weeye walamaa yaclam uuna ogaanin allaahu ilaahay alladiina kuwa jaahaduu jihaatamay oo minkum idinka idinka tirsan wayaclamo uuna ogaan asaabiriina iyo kuwa sabraya wayaclama saabiriin yaclamadaasi waxaa loo nasbiyey an mudmaraa bacda waawil maciya ilay nafyi lamaa yaclamtu ayuu daba dhacaye wa qowlihi iyo qowlka ilaahay yaa laytanaa alla miyaa nuraduna la celiyo oo walaa nukadibo annaan beeninin biaayaati rabbinaa rabbiga iyo aayadihiisa oo wanakuuna aanu noqonno min almu'miniin wanakuuna min almu'miniin baan doonaynaa ilan yaa laytanaa buu daba dhacaye fii qiraa'ati xamsa wabni caamir wa xafsa waa labada qaari ee xamsiya ibnu caamir kala ah iyo raawiga xafsiihi siduu werinayo laba qaari iyo hal raawi weeye wa qaala shaaciru gabayaagu wuxuu yidhi alam aku jaarakum wayakuuna bayni wa baynakum almawaddatu wاlkhaau alam aku jaarakum wayakuuna baynii wa baynakum almawaddatu wاlkhaau alam aku miyaanan ahayn jaarakum idinka jaarkiinna miyaanan ahayn wayakuuna miyuuna ahayn beynii aniga beynkayga iyo wa beynakum dhexdiinnana almawaddatu kalgacayl iyo walikhaau walaalayn kalgacayl iyo walaalayn baa inoo dhexaysay buu yidhi wayakuunadaasaan doonayaa istifaamka ayuu eegayaa ama nafyiga ayuu eegayaa uu daba dhacay wa qaala aakhar mid kale ayaa yidhi laa tanha can khuluqin wataatiya milahu caaruun calayka idaa facalta cadiimun laa tanha ha nahiyin can khuluqin dhaqan ha nahiyin wata'tiye adigoo la imanaya midlahu dhaqanka mid lamida taariku salaadku hadduu makarafoon qaata ka warrama war salaadda ha la tukado salaadda ha la tukado warqaadka hala joojiyo haddana waa intaasuu leeyahay maxaygu waa intaa jaadka hala joojiyo eeg maxaygu waa intaa waxa wey waa ceeb hadda ninkani eeg dhinac markaad eegto dhinac markaad eegto ceeb maaha eeg dhinac markaad eegto ninkan eh, qaadka iibinaya hadduu mikrofon qaatuu qaadka hala joojiya qaadka hala joojiya haddana waa intaa uu ka hoos yidhaah eeg laba laba laba laba khalad buu gelayey qaadkan uu marka hore iibinayey uu dee khalad bay ku ahayd aamuska una dadka uga digaynina khalad kalay ahayd labadii khaladunbu dee mid ka noqday midunbu ilaahay uga tawba keenay waan cunaye laakiin dadkaan u sheegi unbuu yidhi waxay culimmadu heer bay soo gaadhsiiyeen xataa ay yidhaahdiin ninka zinaysanayaa gabadha uu ka zinaysanayo wejiga iga qari waa inuu yidhaha sharciyan marka la doonayo waayo dee waa laba dembi zinaduna sideeda dembi bay u tahay wejigeeganu arkayana sideeda dembi bay u tahay haddaba ka zinaysanaya hadduu gabadha yidhaha wejigega wejigaaga iga qari hadduu yidhahda yaanan dembaabine eeg waa lala yaabayaa sow maaha waxaa loola yaabayaa dembiguu ku jiro iyo ku iska dhowrayo marka la eego ayaa lala yaabayaa laakiin ogow haddana inuu qofkani labadii dembi midna uu samaynayo kii kalena uu ka noqday sheekh baa aayadda qur'aankaa ata'muruuna annaasa bilbiri wa tansawna anfusakum aayaddaa tafsiirkeega markuu marayey ayuu isku dayay aad inuu u sharxo runtii wuxuu keenay tusaalayaal wada caqligala la yaabkan ku jira mataqaana ee lala yaabayo ka sinaysanaya inanta wejigeega iga qari leh layaabkaasi halkuu ka yimid waxa weeye ama kan dadka wanaagga farayaan isagu ku dirmaynin dee laba dembi buu ayuu ilaahay u ciqaabi lahaa diintan uu ku camalfali waayey uu isagu ku dhaqmi waayey iyo aamuskan uu xaqa ka aamusay haddaba hadduu xaquun sheego war taariku salaadba ha ahaadee bal xaqa ha sheegee iska daa labadii dembi midba dee ayu ayuu xagga alle ka beri noqday midna wuu u soo hadhay oo ilaahay baa kala xisaabtamaya wuxuu yidhi layaabka halkaa ku jiraa wax kale maahae buu yidhi hadduu nini guri aad u weyn kaa dhaco ama faras faras buu isagu ku tusaaleeyey faras aad u qiimo badan hadduu nini kaa dhaco faraskana waxaa la socday xadhig yar oo bilaa macnoah xadhig yar oo bilaa macnaha faraska ku xidhnaa nin waxaad u tagtay ergaad ugu tagtay nin faraskana kuu soo ridi kanku dulmiyeyna ka adagoo wax alla waxaad ka odsat ka codsataba kaaga soo qaadaya markaasaad ku tidhi xaaji waxaan kaa codsanaya oon erge kaaga ahay faraskaygii yana xadhig yaroo xagga dambe kaga xidhnaa wuu kula yaabayaa war faras baaba ka maqane xadhigga u raadinayaa muxuu ah dee xadhigga muna xaq u lahayn ilan isagaa lahaaye hadduu xadhigga ayr baan doonayaa yidhaah waa wixiisii laakiin waxa ka maqane ka weyn baa la eegayaa layaabka kaasaa keenaya laa tanhaa ha nahiyin can khuluqin dhaqan ha nahiyin wa taatiyo adigoo la imanaya midlahu kaa ku lamida caarun calayka ceeb ayuu kugu yahay idaa facalta markaad saas samayso cadiimun oo weyn wa taatiyadaa wey maxalushaahidku taatiya waa la nasbiyey ilin bacda waawi lmaciya bay dhacdee wa taquulu waxaad odhan laa taakul ha cunin asamaka kalluunka ha cunin wa tashraba adoo cabbaya allabana caanaha wa tashraba fa tansibu waad nasbin tashrabu kelmadda ah in qasadta haddaad uga qasado annahya inaad dadka ka nahiyeyso can iljamci jamcin baynahumaa labadan la jamciyo cunidda kalluunka iyo cabbidda caanaha labadaa jamcintooda haddaad diidaysa iska nasbi wa tajzimu waad jasmini tashrabuda in qasadta haddaad u qasado annahya diiddo can kulli waaxidin mid kaste oo minhumaa labadooda aad diidayso jasmiga waxaad tidhaa laa taakuli samaka taakuli way jasmisanta oo kasra waa iltiqaawu saakinayn wa tashrabaha oo dhan kasra sii iltiqaawu saakinaynka darti wa tashrabi labana waa labada midna ha u dhowaan caananaha cabin keligood iyo wax kale iyagoo la socda kalluunnaha cunin keligii iyo wax kale isagoo la socda toona haddaan watashrabi idhaa labadaba waan diidanahay haddaan watashraba idhaana jamcintun baan diidanahay kalluunkana gaaru cunbay ka dhigan tahay caanahana gaaru cab laakiin meel ha iskugu keenin haddaan doonana waaban rafcini wa tarfacu waad rafcin innahayta haddaad nahiyayso canilawali ka koobaad wa abaxta aad bannaynayso athaaniya ka labaad laa taakuli samaka wa tashrabu ayaad wa tashrabu walaka shurbu labani waxa kuu sugan inaad caanahana cabto kalluunkana aadan u dhowaanin in sha allahu tacaala cashirkeenni halkaa ayuu inoogu joogayaa wallaahu subxaanahu tacaala aclaa w aclam